بمجتهد فقها وبرهانا تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واتقنا يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وانعم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa darsigeennii saddexaad ee kitaabkeenii matnu abi shujaac ama alghaayatu wataqriib waxaan ka bilaabaynaa maanta insha allahu tacaala waxaan ka bilaabaynaa maanta insha allahu tacaala waxaan ka bilaabaynaa maanta insha allahu tacaala baabun faslun fii bayaani najaasaati wa isaalatiha sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu yidhi fasalkani wuxuu fasal u yahay fii bayaani najaasaati najaasadii noocyadeedii in la sheego najaasada horta in la caddeeya ayadii wa isaalatihaa iyo sidii loo suulin lahaa najaaso horta maxaa la yidhaahdaa najaaso waxaa la dhahaa mustaqdarun yamnacu min sixati salaati shay la kahanayo mustaqdar shay xun shay la kahanaya shay naftu diidayso mustaqdar baa la yidhaahdaa inay naftu diidayso keliya najaaso ku noqon mayo sheegii waa inuu yamnacu min sixati salaati salaadii inay ansaxda inuu diidaya najaasadu laba arrimood weeye laba arrimood bay ku jidhaa kow waa inay mustaqdar tahay naftu ay nacaysaa shaygii intaa keliya marka nijaasa ku noqon mayso maxaa u raacaya yamnacu min sixati salaati shaygaas naftu nacaysa oo diidaysa oo hee salaadii ansixideeda ina qofka ka hor istaagaya xayu laa murakhisa halkaasoo aysan jirin wax banneynaya in ma garanaysaa la sameeyo Eh, wax banaanaya nijaasadaas xaytu laa murakhisa halkaasoo aysan jirin wax ogolaanaya ay laa mujawisa marka shayga mustaqdirka ah wax badan baa soo gelaya candhuuftii qofkii garanaysa xaaqadii dhididkii waxaasoo mustaqdir waaye naftu way nacaysaa soo maah laakiinse salaad may diidayaan maya mustaqdirka nijaasada noqonaya waa ka eh yamnacu min sixati salaa waa kan salaada inay ansaxdo diidaya kuwaasuu sheikhu markuu sheegi doonaa wuxuu ka ka waramayaa marka tacriifkaas hadda aan sheegnay wuxuu kaloo ka sheekeyn doonaa sheikhu raxima allahu tacaala najaasadoodu turinayaa kadib wuxuu sheegi doonaa najaasada kuwa laiska cafiyey oo qofkaan loo qabanayn qaybintii najaasada buu tilmaami doonaa qeyb habka la nadiifinayo iyo noqdada ugu dambayso shiikhu sheegi doono istixaala wax la yidhahdo tilmaami doono shiikhu wuxuu yihi wa kullu maa'icin shay kasta oo dareero walba oo kharaja ka soo baxa min asabiilayni labadii waddo ka soo baxa naajisun waa najaaso ila almaniya manidii mooyaane manidii mooyaane maa'ici walba maacic wuxuu ka wadaa shay caloosha dhexdeeda isku soo bedelay najaasada haddaba ka horna waa najaasadii caynta ahayd shay wasakhoobay laga hadli mooyo maxaa laga hadlayaa najaasada laba qaybood wey kitaabta hore kusoo dhiganay najaaso asalkeedu najaaso yahay shaygan iyo najaaso hee aan asalkii shaygan najaaso maahay wuu wuu najaasoobay maradii maradii najaasa ku dhacday najaaso maaha maradu ee maxaa weeye mutanajis najaasaha ku dhacday ama kuwa hadda sheegi doono waa wixii najaasada asalka ahaa oo laftoodu najaasaday ahayd buu tilmaamaya marka wuxuu yidhi shay kasta oo ka soo baxa labadii waddo oo qoyan marka maaci wuxuu ka wadaa caloosha isku soo bedelay maaci waxaa weeye xallathul maida macida calooshaa soo bedeshay shay kastaoo sidaasoo kale ah najisu najaasa weeye ila almaniya manidii mooyaane waaya wa jamiici labwaali manidii marka najaasa maaha noocay doonto mani ha ahaato mani bini aadan ha ahaato mid xayawaan ha ahaato tii ayga iyo doofaarka mooyaane iyo waxay iska dhaleen mani oo dhan iyo biyaha taranka oo dhani waa daahir markii laga reebo eyga iyo doofaarka manidooda wa jamiici labwaali kaadi oo idin in la iska dhaqo weeye maxaa yeele najaaso weeye kaadida noocay ahaataba wal arwaathi diga oo idin la iska dhaqa weeye yacni digadu waa wixii xayawaanka ka imaanayay in qofku iska dhaqo weeye maxaa yeeley kulli waa najaaso wa qaslu jamiici labwaali kaadidii dhaqideedii dhammaanteed wal arwaathi digadii iska dhaqideedii dhammaanteed waajibun waajib weeye maxaa yeelay kaadida iyo digadu intaba waxa weeye najaaso weeyaan ilaa bowla sabiyi ilmaha yarka kaadidiisi mooyaane alladii ilmahaasoo lam yaakul aan cunin adtacaamu cunto aan cunin haa ilmaha aan cunto cunin waa wiilkii fa innahu kaa yadhuru wuxuu daahir ku noqonayaa birashil maa'i biyo in lagu rusheeyo calayhi korkiisa duuna bowli ljaariyati gabadhii jaariyaddii ama ilmihii yaraa ee gabadh ahaa kaadidiisii maya ayadu kuma jidho weeye macnuhu waqaslu dhaqid jamiici abwaali kaadi oo idinlayska dhaqaayo wal arwaahis diga oo idinlayska dhaqaayo waajibun weeye ilaa boola sabiyi sabigii kaadidiisii mooyaane alladii sabigaasoo lam yaakul aan cunin atacaama wax cunta afka aan saarin fa innahu kaasi taadida ilmahaasi yadhuru waxay daahir ku noqonaysaa birashilmaai biyahee in lagu rusheeyo calayhi korkiisa in biyo lagu rusheeyo marka rusheyntu sida dadku iska yaqaanaan saa in biyo lagu seeriyo maahee kaayadii meesha ku dhacday biyo ka badan in lagu rusheeyo weeye ee rusheyntu ciwaanka markii rusheyn laga hadlayo macnuu waxa weeye biyo kaayadii ka badan laakiinse meeshii aan ka dusaynin oo afaan oo aan ka baxaynin baa laga wadaa rusheyn marka qasli iyo rashi wuxuu kala duwan yihiin qasli markii ladhaha sameeyo biyuhu meeshii bay dhaafayaan rashina biyihii meeshii waa lagu wada shubaya laakiinse biyo meeshii ka baxaya hee ma aha marka meeshii biyo gaaraya oo kaayadii ka badan baa la rabaa laakiinse meeshii aan ka aan ka daadanaynin walaa yucfaa lagan walaa yucfaa lama cafin can shayin shayna oo min annajaasaati najaasadeeda waxban laga cafin mayo ilal yasiira wixii yaraa mooyaanoo mina demi dhiig ahayd iyo walqayxi malax ahayd malaxdiilan dhiig isbedelay weeyaan shiikhu wuxuu horumarka hore kuu tilmaamay najaaso maxaa weeye wax kastoo bini aadanka labadiisa cawra ka soo baxa oo calooshii soo bedeshay yaah najaaso weeye buu ku yidhi markii laga soo reebo manida maxaa kaloo najaasaha buu ku yidhi kaadi oo idil maxaa kaloo najaasaha buu ku yidhi diga oo idil wixii xayawaankan ka imaanayay intaas markuu shiikhuu kuu sheegay bowlas sabiyi buu kasoo reebay kaayadii oo wuxuu yidhi ayada la dhaqi maya waa la rusheenaya biyo kaayadii ka badan laakiinse meeshii aan ka daadanaynin intaas markuu kuu sheegay sheikhu raximahllahu tacaala wuxuu hadda inuu kuu sheego najaasidaa lasoo sheegay maxaa la cafiyey ayadoo najaase haddana ah yah maxaa la iska cafinaya hadday meeshii ku dhacdo oo qofkii aan loo qabanaynin shiikhu wuxuu ku yidhi walaa yucfaa can shayin shayna laga cafin mayo min anajaasaati najaasaadkii xaggoodii ilal yasiira wixii yaraa mooyaane min addemi dhiiggii iyo walqayxi dhiiggii qofka ka imaanayey ama dhiig kastoo noocuu doona ha ahaadee oo qofka gaaray intiisa yar waa laiska cafinayaa buu ku yidhi sheikhu raxima allahu tacaala warkaa waa ku dhacay soo maa oo qofkii loo qaban mayo marka yaraanta iyo badnaanshuhuna dee meeshaad waxa ka jira yaah curfiga meesha ka jira ayaa la dhahayaa war dhiigani ma yarya mise waa badan yahy haddii yaran dhiigan waa iska dhiig yara saasuu ku dhiig yar ku yahay qof waa loo cafinaya warkaa waa ku dhacay soomaa walqayxina waa malaaxdii weeye maxaa malaaxdu dhiig weeyaan asalkeedii dhiig isbedelay weeyaan marka iyadana waa la iska cafinayaa qofkii la dhihmayahee hee salaadii waa kaa buraysaa ama wixii la halmaalay ama salaadii ku ansixi mayso la dhihi waaya masale kalaa lagu dari doonaa shiikh oo kitaabta kale aan ku arki doonaa oo najaasaadka la iska cafinayo insha allahu tacaala wamaa shayna waa la iska cafiyaa laa nafsa lahu laa dama lahu laa nafsa lahu wax dhiiga aysan u sugnaanin nafsigan waa dhiig wamaa shayna waa la cafinaya najaasaadkii ka mid ah shaygaasoo laa nafsa wax dhiig ahi lahu aysan u sugnaanin dhiigaasoo saa'ilatun dareeraya idaa waqaca hadduu ku dhaco shaygaasi fil inaa'i weelka hadduu ku dhaco wamaa takuuna dhex baktiyo fiihi weelkii haahe wamaakii waa la iska cafinayaa asna oo loo qaban mayo qofkii laa nafsa lahu wax dhiig ah aysan u sugnaanin dhiigaasoo saa'ilatun dareeraya idaa waqaca hadduu ku dhaco fil inaa'i weelkii hadduu ku dhaco oo wamaata ku dhinta fiihi dhexdiisa fa innahu kaas dhiigga aan lahayn laa yunajisuhu laa yunajisuhu meeshii najaaseen bishardayni markii la fiiriyo laba shardi la eego kow allaa yughayirahu waa inuusan bedelin maa waqaca fiihi wuxuu ku dhex dhacay waa shardiga koowaad laba walam yatraxu uusanna ku tuurin daarixun cid ku tuurtaysan aysan jirin nafsa lahu saahila waxaa laga wadaa cayaanka aan dhiigga lahayn quraanshadii baha shinidii iisoo qabo diksigii waxyaabahaas garamaysaan dhiig male soo maah haddii xubin laga jaraaye wax dhiigo kasoo baxaya male cayawaanka marka hadday intay meel ku daataan ya meeshaasay ku daateen bukiya ayna ku dhintaan waxaan leenahay he najaaso biyahaasi ama shayga ay ku dhaceen wax najaasaa ku sameyn mayaa marka laba shardi la fiiriyo kow shayga biyihi haddiisa isbedelin tusaale ahaan biyahay oo bahaladan ku daateen hadaysan isbedelin waa shardiga koobaad shardiga labaad cid ku tuurtayna aysan jirin hadduu qof soo aruuriyo noolahaasoo idil kadibna uu ku shubo weelkii maxaan leenaa maxaan leenaa way najaasinayaan maxaa yeele qofbaa daarixun baa ku shubay marka labada shard waxa weeye kow qofkii qof inuusan waxaan ku dhex ridin bahallada intuu soo aruuriyo waa inuusan qof meeshan ku daadin labo waana in biyihii hee aysan isbedelin labada shart markii la helo waxaan leenahay xayawaankaas meesha ku daatay oo meesha ku dhex baktiyey oo ku dhex dhintay shaygii najaaseen mayaan ka warama ayagoo noolnool haddii laga soo guro haye ayago noolnool baa laga soo guray maxay dee marba hadday nool yihiin meesha najaasa moo taalo maxay xayawaanka nool oo idin maxaan idhi daahir weeye markii laga reebo eygii doofaarka soo maa ee meesha shiiku ku darfiiri wamaata waa inaad fahamtaa ujeedkeeda wayna ku dhex dhintaan waayahay walxayawaanu xayawaanka kulluhu dhammaantii daahirun weeye ila alkelba eygii mooyaane walkhinsiira doofaarkii mooyaane iyo wamaa tawalada ka iska dhalaan minhumaa labadoodu labadoodu baa iska dhalay ka iska dhalaan aw amase min axadiha midkood uu ka dhalo maca xayawaanin xayawaan xayawaankaasoo daahirin mid daahir ah oo kale ha afar mas'ala min ka soo baxaya meeshan xayawaanka oo dhan waa daahir markii laga reebaa afar arrimood eygii iyo doofaarkii soo laba maaha labadoodu kees ka dhaleen waa saddex ama midkoodu xayawaan kaloo daahira uu ka dhalay afartaa suuraba markii laga soo reeba inta kale xayawaanku waxa weeye buu yidhi sheikhu daahir waalmaytatu baktigii kulluhaa baktiga dhammaanteed najisatu najaaso weeye haa tin iyo cilib najaaso weeye baktigu ila samaka kalluunkii mooyaane waljaraada ayaxi iyo wal aadamiya bina aadankii kaa intaa shiikhu marka wuxuu kaaga hadlay nijaase maxaa noqon karaa maxaas laga cafinayaa nijaasadii see loo dhaqayaa marka waatan wayuqsalu waa la dhaqayaa al inaa weelkii waa la dhaqayaa oo waa laga dhaqayaa min wuluuqil kelbi eygii ma garanaysaa carabcarabeyntiisa oo weelka carabka geliyey iyo walkhinsiiri doofaarkiiba sabca maraatin baa la dhaqayaa toddoba jeer ixdaahunna midkood bituraabin daahirin ciid magaranaysaa nadiif ay ahaatay oo lagu dhaqayo waa najaasadan muxuuaha magaceedii najaasa muqallada bay ahayd najaasada marka muqalladada ahayd waxaa layidhi toddoba jeer baa la dhaqayaa midkoodna hee waa ciid baa la raacinayaa in lagu horeysiyaana wacan wa yuqsalu waa la dhaqayaa min saa'iri najaasaati najaasaadka intoodii kale oo ka soo haray ma garanaysaa eygiiyo doofaarkii maratan hal mar baa la dhaqayaa oo see loo dhaqayaa markaasoo tati calayhi markaasoo ta'ti ay kaga imaanayso calayhi korkiisa ay biyuhu kaga imaanayaan shaygii najaasadaha wa halaathu saddex jeer in la dhaqa ayaase afdalu fiican shiikhu wuxuu ku yidhi eygiiyo doofaarkii najaasadooda buu kuu sheegay horey maxaa kugu horeysay najaasadii mukhafafad ahayd oo boolusabii sooma ahayn asna wuu kuu sheegay maxaa soo hadhay marka najaasadee soo hadhay najaasadii ahayd mukhafafadii uu ku sheegay bowlu sabiyi muqaladadiina ku kuu sheegayo bowlnajaasatulkelbulkhisiin maxaa haray najaasadii ahayd mutawasitada taasi wuxuu ku yidhi waxaa laga dhaqayaa waxaa ku filan dhaqdeed maratan tati calayhi mar aad biyaha dusha hee aad kaga keento tatii alwuxuu diidayaa ta'tii calayhi wuxuu diidayaa meesha ka saarayaa haddaa intaa biyihii asagoo xaggan dhigto najaasadii aad dusha ka keento ayada taas lama ogola buu leeyay ee la ogol yahay waa tee waa nijaasada inaad dhulka dhigto ayada kadibna hee biyihii aad dusha kaga keenayso wey wax laga hadlayo maratan tatii caleyh warkaa waa ku dhacay soomaa ka waran nijaasada hadday hal mar ku suuli weydo waa in la suuliyaa afar jeer hadday ku suusho afartaasaa maxaa loo xisaabinayaa maratan waaxida afartaasaa maxay tahay maratan waaxida ah markaasaa wathalaathu afdalu imaanaysaa wathalaathu hee afdalu markaasay imaanaysaa waaya kitaabta horaan kusoo dhiganay ayadoo faahfaahsan yaab waidaa takhallalat halkan wuxuu ka geli doonaa shiikhu wax loo yaqaan istixaala istixaala maxay tahay istixaala waxa weeye inqilaabu shayi min sifatin ilaa sifatin ukhraa inqilaabu shay uu ka tago min sifatin tilmaan uu ku sugnaa uuna aado hee ilaa sifatin ukhraa tilmaam kale istixaalaa la dhahaa istixaala tusaalahan buu ku siinaya shiikhu khamradii baa ka a ah. wa idaa takhalalad hadday khal noqoto alkhamratu khamradii hadday khal noqoto binafsihaa si iskeed ah hadday khal u noqoto dahurad daahir bay noqonaysaa waidaa khullida haddii khal laga dhigo oo see khal looga dhigay bidarxi shayin in wax lagu tuuro fiiha dhexdeedii lam tadhur daahir ma noqonayso marka hore khamre ahayd haddii khamre ahayd yaah maa'ici bay noqonaysaa soo maahayn muskir weeye shaygii muskirkaayo maayica in nijaasiyaha waa laisku waafaqa khamre marka nijaasi ahayd meesha taabato waa in la dhaqaa khamri ahayd khamradii bay ka tagtay inqilaab maxaa weeye khamradii bay iska rogtay e, sifadii khamrada ahayd inay wax khamraysaa iyo wax sarkhaamisaa bay iska rogtay xaggee aaday ilaa sifatin ukhra oo ah inay khal noqotay marka istixaala macna waa sidaas tilmaamtii khamrinimee ka tagtay xaggee bay aaday tilmaam ahee inay khal noqotay khalkuna waa waa la isticmaalaa iidaankaa loo isticmaalaa cuntada loo isticmaalaa dadku way isticmaalaan marka dadkii hore khalka waxay ka sameyn jireen cinabka ayaa la khamiirinayaa waa fahamta soo maah markuu muddo yaallo ayuu wuxuu noqonayaa khal marka intaa khamruu soo marayaa markuu khamro soo maray najaasu noqday marka sidii u yaalay buu wuxuu isu bedelay khal marka istixaala xaaladii uu ku jiray buu ka tegay xaalad kale ayuu ayuu galay taa horta istixaala loo yaqaanaa erey bixinta fiqiga istixaala la yidhaahdaa istixaalada marka inuu isbedelay darteed ayaa waxaan leenahay buu najaasanimada uga baxay oo muxuu noqday daahir uu noqday shiikhu marka wuxuu yidhi haddii ayadoo isbedesho iskeed isku bedesho yaah daahir weeye ama haddaa adigu shaqa gelisay waxaa ku dartay waxyaabo kalaa ku dartay taas khald u noqotay waxaan leenahay lam tadhur daahir ma noqon maxaa yeelay waa khasabtay waa hee waa khasabtay faslun fii bayaani axkaami alxaydi walnifaasi walistixaada faslun kani wuxuu fasl u yahay fi bayaani cadeyn la cadeeyo axkaamil lxaydi xaydkii axkaamtiisii walnifaasi iyo walistixaada shiikhu xaggan wuxuu ku dhigi doonaa shiikhu baabkan noocyada dhiiga ee qofta dumarkaa ku dhaca waa fahmta soomaa kadib wuxuu noo sheegayaa qeexitaankooda nooc kasta soo muxuu yahay kadib wuxuu sheegi doonaa nooc kasta inta uu socdo kadibna wuxuu noo sheegayaa tahaaro muddatu tahaara wax loo yaqaan si fiican u dhegeyso marka shiikhu wuxuu ku yidhi wayakhruju waxaa ka soo baxa min alfarji farjigii cawradii hore ee qofta dumarka waxaa ka soo baxa halaathatu dimaa'in saddex dhiig baa ka soo baxa demul xaydi dhiiga xaydka la yidhaahdo wanifaasi dhiigga dhalmada la yidhaahdo walistixaadati dhiigga loo yaqaan dhiig furanka ama dhabar furanka waa fahan soo dhabar furan bay yidhaahdaan ama dhiig furan dhiig iska socdo oo xayd iyo nifaas midtoona aan ahayn wey dhabar furan baa la yidhaahdaa baa layidhi saddexdaas baa ka soo baxa buu ku yidhi sheikhu raxima tacaala qofka dumarka cawradeeda hore falxaydu marka xayd muxuu yahay xaydku addamu waa dhiigga alkhaariju kasoo baxaya min farjil mar'ati qoftii dumarka ahayd cawradeedii kasoo baxaya xubinteedii una soo baxaya calaa sabiili sixati qaab caafimaad ahaana qoftii dumarka ayadoo waxba aan qabin oo caafimaad qabta ka imaanaya min ghayri sababi lwilaadati sababtii dhalmadana hee aan ku imaanaynin min gayri sababi alwilaadati sababtii dhalmadana hee aan ku imaanaynin oo sababta dhiiga keenaysa inaysan ahayn qoftu inay dhashay walownuhu dhiiggaas midabkiisuna aswadu waa madow aswadu haa waa madow muxtadimun oo ma garanaysaa kulul saas culumaa ku fasirtay waxa kaloo la dhihi karaa muxtadimun madowgiisu zaa'id yahay ayadana waa la dhihi karaa ladaacun gabadhii ma garanaysaa dhibaya lidacwa muujic gabadhii buu dhibaya markuu soo baxayo walownuhu midabkiisu aswadu waa mid madow khasab maaha inuu madow yahay madow buu noqon karaa madow tikhuu noqon karaa eh, guduud buu iska noqon karaa guduud biyobiyaa calow buu iska noqon karaa saasoo noocyo badan yahay laakiinse wuxuu kasoo qaatay shiikhu kii ugu sareeyey buu soo qabtay dhiigga xaydka wuxuu yidhi midabkiisu waa aswad waa madow waana muxtadim oo amase ku macanaya hadduu eeba ku ronaado madowgiisa aad u daran ilaa uu magaranaysaa guduudkiibaa aad u darnaaday ilaa uu madow gaaray amase hee waa mid kulul ayadana waa ku macnayn kadhaa ladaacun gabadhiina dhibaya oo muujica oo gabadhii xanuujinaya markuu soo baxayo intaasuu shiiku tilmaama wanifaasu dhiiga dhalmadaana huwa damu waa dhiiga al khaariju ka soo baxaya soo baxaya caqiba alwilaadati ilmihii markuu dhasho kadib soo baxaya ilmahan ilmuhu dhiiga ka hore ilmaha oo aan dhalan dhiiga ka horeeyo soo baxa nifaas lama dhaho ilmuhu markuu dhalanaya dhiiga la socdoo soo baxaya nifaas lama dhaho nifaas maxaa buu ku yidhi ilmuhu markuu dhashay kadib dhiiga soo baxaya baa nifaas la yidhahdaa warka waa ku dhacay soomaa yaa waa addamu waa dhiiga alkhaariju soo baxaya caqib alwilaadati walistixaadatu dhiig dhabar furanka dhiigga la yidhaahdaana huwa dam waa dhiigga alkhaariju soo baxa fii khayri ayaami alxaydi maalmihii xaydka ee gabadhu tirsanaysay maalmo aan ahayn wannifaasi iyo maalmihii dhiiga dhalmadu socday maalmo aan ahayn dhiigga soo baxa labadaa waqti markii laga soo reebo waqtiyada kale dhiigga yimaada ayaa istixaada la yidhaahdaa xagga qeexitaankii buu ku siiyey warka waa ku dhacay soo maa wa aqalul xaydi ay wa aqalu zamanil xaydi in xayd socon karo dhiiga xaydka la yidhaahdo in uu socon karo waxaa ugu yar yowmun waleylatun maalin iyo iyo habeen qofkii dumarkaa dhiig markii aragtay dhiiggaas hadduu maalin iyo habeen socdo ha kal gogo'a ah hadduu rabee saakale sidiibuu ku dhacay barqadii aduu meeshii magaranaysa dhiigu ka imaanayay markaas way iska qoyaneed dhiig baa ka imaanayay ilaa labaatan iyo afar saac ay dhammaatay mar haddii yowmun waleela ay dhammaato waxaa leenahay dhiiggaas xayd weeye maxaa yeelay intii ugu yareed ayuu hee ayuu gaaray laakiinse gelinkii hore hadday aragtay oo mar dambe aysan indhahaba saarinba ilaa labaatan afartii saac ay dhammaanaysay oo saa uu kaga tegay maxaa leenahay xayd miyaa maya xayd ma aha muxuu noqonayaa kulaas istixaaduu noqonaya maxaa yeelay wuu ka yaraaday xilligii loogu talagalay xaydka wa aqalul xaydi zaman la xaydo inta ugu yar yowmun waleylatun waa habeen iyo maalin wa akharuu waxa ugu badan khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood oo qofkii dumarkaha dhiiga xaydka wuxuu hayn karaayo ugu badan shan iyo toban maalmo hadduu ka bato maalinka lix tobanaad xayd maahay maxay noqonaysaa istixaaday noqonaysaa warkaa waa ku dhacay soomaa marka maxaa ugu yar yowmun waleyla maxaa ugu badan shan iyo toban beri wa haalibuhu inta ugu dhexdhexaysa oo dumarku u badan yihiin situn waa lix maalmood aw sabcun ama hee toddoba maalmood warkaa waa ku dhacay soomaa oo qoftii dumarkaa bil markaa beri xisaabino tusaale ahaan waxaan leenahay soddonkaa beri shan iyo toban beri oo ka mid ah ayaa ugu badan in waxay socon karo warka waa ku dhacay soomaa ayib maxaa ugu yar waxay socon kara soddonkaa beri yowmun waleylatun maalin iyo habeen maxaa ugu dhexdhexeeya lix beri ilaa toddoba beri weeyaan wa aqalu nifaasi dhiigga dhalmada waxaa ugu yar laxdatun ilbiriqsi baa ugu yar saa markuu ilmuhu u dhashay markuu saa ilmuhu u dhashay gadaashiisa dhiig yimaada ilbiriksi hal mar dhiig ka soo booda ama hal mar dhiig kasoo baxa baa ugu yar kow wa akharuhu waxaa ugu badan situuna yowman lixdan maalmood inuu socdo baa ugu badan lixdanka maalmood salaadii iyo soonka iska daynayso wa haalibuhu inta badan inta ugu magaranaysaa ugu dhexdhexayso dumarku uu hayaana arbacuuna yowman waa afartan maalmood dee waatan afartan ka baxa ay u samaysteen warka waa ku dhacay soo dee marka khasab maaha in afartan la gaaro qoftii dumarka waxa dhici kara inuu shan beriba dhiiggii dhalmadu uu kusoo gabagaboobo marka qoftu waa inay masaa-ishan xaydka ku saabsan nifaasa qofka dumarkaay waxaa waajibka inay barato waa fahamta soo waa inay barataa oo ay fahamtaa haddii kale khatar weeye maxaa yeele wax bil kasta kusoo tacaluqaya weeye intaana shiikhu wuxuu ku yidhi nifaaskii weeye wa aqalu duhri daahirnimo waxaa ugu yar ayib wa aqalu duhri daahirnimo waxaa ugu yar ninka hurdow wa aqalu duhri daahirnimo waxaa ugu yar baynal xaydatayni daahirnimadaasoo laba xayd u dhexaysa khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood baa ugu yar walaa xadda liakarihi walaa xadda jaangoonna male liakarihi inta ugu badan macnaha wuxuu ka wadaa shiikhu qoftii dumarka ahayd bilkasta sooxeed ma helayso yaah soo dhiiga caadadaha ku dhici mayo dhiiga caadadaha hadda ku dhacay iyo kii kaloo ku dhici doona inta u dhaxaysa oo dhiig la-aan ay noqonayso oo daahir ay noqonayso maxaa loo yaqaanaa atuhriba muddatu tuhri baa la dhahaa intay dahaarada tahay inta xaydka ku jidhan muddatul xayd waay inta marka dahaaro noqon karto xaydkii maanta ku dhacay markuu ka go'o ilaa xaydka kale inta u dhaxaysa inta daahirnimada ah ee ugu yari waa shan iyo toban beri inta ugu badanna tirawa maleba intaa ila fahamteen baa maleynayaa yacni qoftii dumarka ahayd haddii shan beri xayd ku dhaco duhurnimadeedu waa intee labaatan iyo shan beri soo maa qoftii dumarkaah haddii yowmun waleela xaydkeedu uu noqdo duhurkeedu waa intee labaatan iyo sagaal beri waa daahir soddon iyo salaad bay tukanaysaa warkaa kudhacay soomaa qoftii xaydk qoftii dumarka haddii xaydkuu ku dhaco labaatan beri intee weye duhurkeedu ya qoftii xaydka qoftii dumarka ahayd hadduu xaydku ku dhaco labaatan beri intee weya duhurkeedu raggii hurday ah, baaska qaadanaya xayadku labaatan beri ma gaaraa horta xayadka maxaa ugu yaar shan iyo toban beri markaa iska fiiri marka qofkii dumarka ahay haddii shan iyo toban beri dhiig uu hayo dee shan iyo tobanka berina daahir bay noqonaysaa xagga marka muxuu ka wadaa shan iyo toban beri ka yar hee daahir qoftu ma noqon karto yacni shan iyo toban beri baa ugu yar inay daahir tahay waa fahamta soomaa ka badanna daahir way noqon kartaa xagga marka maxaa lid noqonaya shan iyo toban beri baa ugu badan inaa xaydku ku dhaco ka yarna hee xaydku wuu ku dhici karaya wakaa wa aqalu zamanin zamankan ugu yar taxiidu fiihi ay xayd ku heli karto almar'atu qoftii dumarka ahayd tiscu siniina waa sagaal sano sagaal sano markay u buuxsanto ayaa ugu yar inay xayd hesho wixii sagaal sano ka horeeya dhiigga yimaada xayd miyaa muxuu noqonayaa istixaaduu noqonaya waa fahmta soomaa istixaaduu noqonaya waka wa aqalu zamanin zamankan ugu yastaxiidu ay xayd ku heli karto fiihi dhexdii zamanka calhee almaratu qoftii dumarka ahayd waa intee tiscu siniina wa aqalulxamli uur inta ugu yar la sidi karaay sitatu ashhurin waa lix bilood qoftii dumarka ahayd inta uur qaadi kadhaah yani uu ilmaha caloosha ku jiri karaay waa lix bilood oo qur-aanka kala soo baxeen culimmadu wa akharuhu waxaa ugu badan inta ilmuhu caloosha ku jiri karaa arbacu siniina afar sano afar sanaa ilmihi caloosha ku jiri karaa oo waxay sheegaan imaam shaafici iyo imaam maalik raggaas afar afar sano inay calooshooda ku jireen wa akharuhu waxaa ugu badan buu yahee arbacu siniina inta ilmuhu caloosha ku jiri karo hooyadii wa qaalibuhu inta ugu dhexdhexaysaa ilmuhu calooshooda ku jiri karaana tiscatu ashhurin waa sagaal sagaal bilood weeya sagaal bilood weeye warka ku dhacay soomaa ayib intaa marka wuxuu kaaga sheekaya axkaamtii xaydka wuuna soo koobay sheikhu raximallah kitaabta aan u tegi doonno ayaa aada loogu faahfaahin doonaa qoftii magaranaysaa xaydkeedu ka wareeray oo isku dhex khaladay dhiiggii xaalkeedu muxuu noqonaya dhiigii kala garan weyday qoftii dhiiga ku furmay oo magaranaysaa dhiigeeda har iyo habeenba iska soconayo sodonka beriba see u xisaabsanaysaa xaydkii kinteebaas istixaada noqonaya axkaamtaasi wa axkaam balbalaaran kitaabta kale u tegi doonaa hadda intaas inaa qabata lagaa rabaa warka waa ku dhacay soomaa waaya wayaxrumu waxaa xaaraan ah bilxaydi bisababi alxayd inuu xayd yimaadee darteed waxaa xaaraan ku noqonaya thamaaniyatu ashyaaa sideed shay asalaatu salaadii in la tukado wasoomu soonkii wa qiraa'atu lqur'aani qur'aankii ma garanaysaa in la akhristo wa masul musxafi musxafkii taabashadiisi wa xamluhu iyo qaadistiisi wa dukhuululmasjidi masjidkii inay gasho yacni hadday masjidkii inay wasakhayso ka cabsanayso weeyaane waadawaafu dawaafkii walwad'u in loo tagoo loo galmoodo qoftii ma garanaysaa xaydka qabtay walistimtaacu in laga baashiro oo lagaga istimtaaco bimaa beyna surati inta ka dhaxaysa muxuaha xudunta iyo war rugbati lowga inta ka dhexaysa in laga istimtaaco ninkeedii ma garanaysaa uu kaga istimtaaco ayadana xaaraan weeye buu yidhi sheekhu raximahullah sideedda arrimood ayaa xaydka xaaraan ku noqonaya wa yaxrumu waxaa xaaraan ku noqonaya cala aljunuubi qoftii magaranaysa qofkii janaabada qofkii janaabada qabay waxaa xaaraan ka noqonaya khamsatu ashyaaa shan shay oo shiikhu janaabada hadda uu keena maxayd darsiga hore markaa qusliga soo marinay janaabada muusan ku darin waxyaabaha jabiye waxyaabaha ay xaaraanta ka dhigta soomaa xaggan wuxuu isugu geeyey maadaama kulli ama xayd ha noqoto ama janaabo ama xadadkii weysajabka kulliha ah, saddexduba wuxuu hadda meeshan isugu keenay waxay tahay saddexda waxaa ka dhexeeya xadad baa ka dhexeeya war halkan soo xada ama xadadkaasi wayse hawaajibiyo ama qubays hee hawaajibiye wayaxrumuhaa xaaraankaa calaaljunubi qofkii janaabada qabay rag iyo dumarba khamsatu ashyaa shan shay baa xaaraan ka noqonaya asalaatu salaadii wa qiraa'atu alqur'aani qur-aankii inuu akhriyo wamasulmusxafi musxafkii taabashadiisii wa xamluhu musxafkii inuu qaado waadawaafu inuu dawaafo noocu doonaa wallubthu fi lmasjid masjidka inuu ku nagaado oo iska dhex fadhiisto masjidkii intaasba xaaraan bay ka noqonaysaa wayaxrumu xaaraan bay ka noqonaysaa cala almuxdati kii weysadu ka jabtay talaathatu ashyaa baa xaaraan ka noqonaya kow asalaatu salaadii watawaafu iyo tawaafkii wa masul musxafi musxafkii taabashadiisii iyo wa xamluhu hee musxafkiin in la xambaaro marka kaa weysadu ka jaban tahay dee ilmihii yarkaayo qur-aanka akhrinayay insha allah kitaabta waynu ku arki doonaaye ilmaha yarkaayo qur-aanka akhrinaya oo tamyiiska soo gaaray in eh, kitaabka loo didaa sax isagoo aan qabin haduu doono kitaabkii wuu ka akhrisan karaa maadaama uu aada ugu baahan yahay warkaa waa ku dhacay soomaa isaga marka waa laga soo reebayaa ilmaha yarkaa ee tamyiis tamyiis maxaa la yidhaahdaa tamyiis waa qofkii wax kala saaray soo maahan tamyiiska marka hadduu eebba kuu roonaado bikayri wuduu'in uu iska wadan karaa kitaabkiisa iska akhrisan karaa maxaa yeele markasta markasta lama dhihi karaa soo weysaso wiil iyo hoyarka soo weysayso hee lama dhihi karayo warkaa waa ku dhacay soomaa waana gaari doonaa insha allah waay kitaabu salaati kitaabkii salaada waa sheegnay kitaabka salaada markuu dhammaado insha allah sabtigaan dhammeynaynaa kitaabka salaada iyo kitaabka dahaarada labadaba ikhtibaar iyo imtixaan baa la gelaya hadii aan laidmo sidii kii dhaweedo kale loo gelayaa waxaa soo diyaargaroob si fiican loo soo akhristo kitaabu salaati ay haadaa kani kitaabu kitaabun daalun calaa axkaami asalaa waa kitaab ku tusinaya axkaamtii hee salaada salaad luqatan waa salaad asalaatu luqa waxaa la yidhahdaa adducaa qofka in loo duceeyo waa fahamta soomaa waa luqad ahaan sharcan culummada fiqigu salaa waxay u taqaanaan aqwaalun erayo wa afcaalun iyo ficilo iyo falal muftataxatun lagu bilaabanaayo bitakbiiri allaahu akbar lagu bilaabanaayo mukhtatamatun lagu soo khatimayo hee bitasliimi assalaamu calaykum lagu soo khatimayo bisharaa'ida taasoo ahee eh, shuruuda wadata bisharaa'id maxaa weeye ayadoo hee eh, shuruuda wadata axkaam aqwaalun wa afcaalun muftataxatun bitakbiiri mukhtatamatun bitasliimi waayahay shiikhu marka wuxuu ku yidhi mawaaqiitu salaati salaada waqtiyadeedii asalaatu lmafruuda ama asalawaatu lmafruuda salaadaha waajibka ahi khamsun waa shan shan salaadood ayaa waajiba mid lixaad ma jirto aduhuru duhurkii ayaa waajiba wa awalu waqtihaa waqtiga duhurka awalkiisu waxaa weeye zawaalu shamsi qoraxdu markay suusho kadib qoraxdu markay suushahee kadib weeye wa aakhiruhu waxaana ugu dambeeya waqtiga duhurka idaa saara markuu la mid noqdo markuu ahaado dillu kulli shayin shay walba hooskiisu midlahu asagoo kale markuu ahaado bacda dilli zawaali hooskii istawaha markii laga gooyo ama laga jaro warka waa ku dhacay soomaa marka shiikhu halkan wuxuu noo sheegay waqtiga salaada duhur see ku ogaanaysaa adigu haddaad baadiye maraysid ama magaalada aad joogtid si fudud baa lagu ogaan karaa qofku wuxuu samaynayaa shan saac ama shan saac iyo bar markay tahay oo kaleeto shay buu qatuminayaa qoraxdii hoosteedii meel bannaan ama qori buu taagayaa ama wax lamid ah markuu istaago hooska qorigaas hoos ma yeelanayo duhur ka hor buu qoriga sii taaganaya shan saac bar oo kala xito markuu taagto wuxuu calaamadsanayaa meeshii hoos ku gaaray waa fahamta soomaa markuu calaamadsado hooskii muxuu sameynayaa markastoo qorax xagga aado hooska maxaa ku dhacaya wuu soo yaraanayaa soomaa wuu soo yaraanayaa suu u yara inaa la socotaa la rabaa maanta haddaa intaa hubsato beriya saa dambe iyo saakuuniyo taqriiban maalintaasi lamid yihiin warkaa ku dhacay soo maa marka maalinta smac baa u hubsanaysaa qorigaa taagaysaa bs hoosku marayaan calaamadsanaysaa hooskaasi markastoo qoraxdaga aadayso hooskii wuu soo yaraanaya soo yaraanaya saa ula socotid waxaa ku maraysa xilli hooskii uu istaago hooskii uu istaagaya mar allaale markuu hooskaasi istaago waxaan leenahay hooskaas istaagay yah waxaa loo yaqaanaa istiwaa hadda wuxuu marayaa dhillul istiwaa baa la yidhahdaa markuu saa u istaago dhillul istiwaa buu noqonayaa warka waa ku dhacay soomaa markuu istaago dhill istiwaagii uu yahay wuxuu bilaabayaa haddana hee inuu dhaqaaqo oo uu dheeraado dhaqaaqaa uu dheeraanayo waxaan dhahaynaa markaa zawaalu shamsi baa la yidhaahdaa maxaa loo yaqaanaa zawaalu shamsi baa la yidhaahda halkaas markaa zawaalka dhaqaaqa marka uu bilaabo ayaa qorax salaadii duhurhee ay soo gashay qof kasta wuu samayn karaa marka warkaa baa ku dhacay soomaa inaa qotomisashay wakaasaa samaysa weeyaan hal mar marba haddii hooskii marka uu ziyaado meeshii uu ku istaagay marba hadduu ka dhaqaaqo inuu ka dhaqaaqo bilaabo waxaan leenahay dakhala waqtuhee aduhri waqtiga duhurka soo gale marka shiikhu waqtiga duhurka laba waqti buu nooga sheegay awalu waqtihaa iyo aakhiru waqtihaa soo muusan dhihin yaa awal waqtiha wuxuu yidhi markay qoraxdu suusho waqtulfadiila la dhaha maxaa loo yaqaanaa waqtulfadiila waa waqtiga ugu fiican in la tukado waqtiga ajarkiisana waxaa lagu heli karaa qof markii la adimo inuu salaadii diyaarinteedii u galo weeseysto isastura masaajidka usoo dhaqaaqo ajarka iyo awalka salaada awal waqtiga ahaa wuu helayaa idanka alle faqtulfadiila la yidhaahdaa waxaa kaloo jira waqtigaas ma garanaysaa wa aakhiruhaa uu yidhi ilaa ma garanaysaa masiirduli laga gaarayo shiikhu wa aakhiruhaa uu yidhi waqtul ikhtiyaar baa la dhahaa maxaa loo yaqaanaa waqtul ikhtiyaar marka hadda shiikhu muxuu noo sheegay laba waqti waqtulfadiila iyo waqtul ikhtiyaar warkaa waa ku dhacay soo maa muxuu noo sheegay shiikhu waqtulfadiila oo waa awalu waqtiha zawaalu shamsi waa salaada waqtigeeda hore in la tukado aakhiruhaada ilaa ma garanaysaa masiiru dilna waa waqtulikhtiyaar waxaan ku daraynaa markaa laba waqti waqti waxaa yidhahdaa waqtu cudurin waqtu cudur waxa weeye salaadii duhurka markaad salaadii jimca salaadii casarka la jimcinaysid xagee geenaysaa xagee xaggee odhanaysaa casar waxaan leenahay salaadaas casar markaa waqtu cudurin baa la tukaday waqti acudaar u hesh yani waqti ku yimi in acudaar safar haysatay jamcu taqdiima aad samayso oo kaleeto maxaa loo yaqaanaa salaadii waqteeda in laga raro oo jamcu taakhiir la sameeyo xilligii casarka la geeyo jamcu taakhiir ma ahayn waxaa loo yaqaanaa baan idhi hee waqtu cudurin baa la yidhaahdaa kitaabta hore waxaan kusoo dhignay waqti la yidhaha waqtu daruura waqhduruura somaalan soo dhigan maxaan idhi qofta haddii xayd ku dhacay yah qofta haddii xayd ku dhacay baan idhi xaydkiina uu ka dhammaaday salaadii casar oo ay ka dhiman tahay shan iyo toban daqiiqo maxaa laga rabaa qoftaas maxaa laga rabaa intee salaad laga rabaa yah casarkii oo gebagabaabaa xaydkii ka dhammaaday qoftaa intee salaad laga rabaa duhuriyo iyo casar soo maahayn oo duhurkan maxaa meesha keenay maxaa yeel way isku xiran yihiin salaada duhur iyo salaada hee casar marka duhurka in waktigaa la tukado waxaa leenahaa waktu daruura la dhahaa waa wakti cilad ay jidhay ciladiina meesha ay ka baxday intee wakti hadda haynaa markaa waktu afadiila likhtiyaar waktu hee cudrin iyo waktu daruuratin saa u qabo walcasru casarkii walcasru casarkiina wa awal waqtiha waxaa ugu horeeya aziyaadatu in ziyaado ay ku timaado iyo koror uu ku yimaado calaa dilli lmithli hooskii magaranaysaa qofka la ekaa inay ziyaada ku timaado casarkii baa kusoo galay wa aakhiruhu casarka waxaa waqtigiisa ugu dambe wa aakhiruhu casarka waqtigiisa ugu dambeeya fil ikhtiyaari sida la doortayna ilaa dillilmithleyni ilaa hooska hee uu labanlaab noqdo wey mitni waa labanlaab ilaa hooska uu noqdo labanlaab laab wey wa fil jawaasi waxaa banaan oo salaadii casarka la tukan karaa ilaa ghuruubi shamsi ilaa qoraxdu ka dhacayso shiikhu muxuu hadda sheegay xaggana salaadda casr muxuu u sheegay salaadda casr waqtigeedii laga soo bilaabay in hooskii wax ku darsamaan ma garanaysaa ilaa qoraxdu ka dhacaysay dhexdeeda muxuu ku sheegay saddex waqti buu ku sheegay awal waqtihaa iyo waqti uu bixiyey hee fil ikhtiyaari muxuu bixiyey waqtulkhtiyaar iyo waqti uu bixiyey jawaaz muxuu bixiyey jawaaz uu bixiyey waaya marka waxaa waqtulkhtiyaarkaas awal waqtiha maxaan u bixinaynaa waqtulfadiila la yidhaahdaa waataan soo sheegnay waqtigaa asagu shiikhu sheegay ikhtiyaarka u bixiyana maxaan leenahay waqtul ikhtiyaar baa la yidhahdaa labada waqtia shiikhu asagaa noo sheegay muxuu kaloo shiikhu noo sheegay waqtuljawaaz oo ah hooskii markuu labanlaab dhaafo ilaa qoraxdu intay ka dhacayso maxaa loo yaqaanaa buu sheikhu ku yidhi jawaas yacni qofkii inay salaadii tukado e way u banaantaa wey macnuhu hal xabbaa ku darayna haye ku darnaa waqtu cudrin kuma dari karno oo ahe ah, in salaadii casar jamcu jamcu jamcu hee jamcu hee jamcu taqdiim lagu samayn karo meesha casarka laga tukan lahaa in la soo rari karoo la geyn karo xilligii duhurka la geen karo maxaa loo yaqaan waqtigaa waqti cudrin dee cududaar safar baa keenaya casarkii in la raro oo duhurka la geeya soo maa waqtiga casarku caadiga ah miyaa waqtigaas maya laakiinse maxaa ku dhacay liajli cudrin ayaa salaadii casar waqtigeeda laga hormariyey waxaa la geeyey xilligii duhurka marka inaa waqtigaa la tukada salaada casar maxay noqonaysaa waqtu cudrin bay noqonaysaa intee waqti u haysaa marka salaadii casar afan waqtu fadiilatin waktu ikhtiyaarin waktu hee jawaasin iyo waktu cudrin waktu daruura ma leeyahay casarku waktu daruura male maxaa yeele meel asaga loo siiraro hee ma jirta duhurka laakiin xagee loo siiraraya walmaqribu maqribkiina waqtu waa waqtuhaa maqribka waqtigiisu waaxidun waa hal waqtiya maqribka waqti fara badanba male buu shiikhu ku yidhi waa madhab gaare waqtiga maqribku waaxidun waa hal see u noqon karaa wa huwa guruubu shamsi waana inay qoraxdu dhacdo intaa mid kugu daryaashiyo wa aakhiruhum idin raacinaya wa bimiqdaarisu idin raacin mayo kitaabta qaar wa aakhiruhu buu qorayaa in laga siro weeye wa waqtuhaa waqtiga maqribku waaxidun waa hal xabo wa huwa waqtiga maqribkuna guruubu shamsi qoraxdu ina dhacdo weeye ilaa intee soconaya markaa iyo wa bimiqdaari in buu waqtigii maqribku jirayaa yu'adanu la adimayo koow yutawada'u lana weysaysanaya labo wa yustaru alcawratu cawradina la asturaya saddex wa yuqiimu asalaata salaadiina heeh loo aqimayo afar wa yusalli uuna tukanayo qofkii khamsa rakacaatin shan ragcadood intaa in waqti lagu qabto ayaa salaadii maqrib joogaa buu yidhi marka intaa haddii la sameeyo waqti marka waa dhammaaday macnuhu waa sidaas markaabaa kudhacay soo maa marka waqtigii maqribka goormuu soo gelayaa buu ku yidhi mar haddii qoraxdu dhacdo qofkiina uu haysto waqti uu ku weeseysto waqti ma garanaysaa uu ku adimo lagu aqimo lagu weeseysto laysku asturo lagu galo salaadii saddex ragca oo waajiba la tukado laba sunnaana la tukado oo ka dambaysa intaa markii la tukado waqtigii salaad waa dhammaaday buu ku yidhi kitaabka hore maxaan soo dhigana wakhtiga salaada maqrib inay bilaabato ghuruubu shamsi inay ku eg tahay inay ku eg tahay makiibu ashafaqi alacmar soo maahan caweerta gudaheena meesha ka baxdo marka laba masalo oo kala duwan weeye soo maa shiikhu marka laba madhab oo madhabkii shaaficiyada ku dhex jira laba qool oo madhabkii shaaficiyada ku dhex jira ayaa hore midna usoo dhiganay haddeerna mid kaleu dhigayaa marka waxaan leenahay waxaa xoog badan kii horeaan usoo dhiganay oo ah waqtiga maqribku inuu waqti cayiman leeyahay ghuruubu shamsi qoraxdu markay dhacdo ilaa maqiibi shafaqi alaxmar ilaa caweerti guduudkii meesha uu ka baxayo inta inta ka dhexda salaadii inay joogto qoolkaas ayaa madhabka dhexdiisa hee xoog badan kaasaan shiikh qaadanaynaa insha allah waaya walcishaahu cishihii wa awal waqtihaa waxaa ugu horeeya idaa qaaba markuu meesha ka baxo ashafaqu alaxmaru iftiinkii guduudnaa cawaweertii guduudnaa markay meesha ka baxdo wakhtigii cishaha soo galay wa aakhiruhu waxaana ugu dambeeya fil ikhtiyaari waqtul waxaa ugu dambeeya ilaa thuluthi leyli ilaa hee ilaa habeenkii saddex meeloodoo meel laga gaarayo wa fil jawaazi sida bannaan oo cishaha la tukan karaana waxaa la gaarsiin karaa buu ku yidhi ilaa tuluuci alfajri athaanii ilaa waaga labaad ee runtaa ee salaada subax kusoo gelayso ilaa laga gaarayo xagga marka shiikha cishaha intee waqti buu siiyey muxuu siiyey waqtulfadiila oo awal waqtihaa ah labo waqtulikhtiyaar uu ka dhigay ilaa thuluthil leyl iyo waqti ah heeh waqtuljawaas oo ilaa uu geeyey ilaa u geeyey ilaa fajriga runta inuu soo baxo soo maa intaas shiikhuu ka dhiga maxaan ku daraynaa markaa maxaan ku dari karnaa waqtiga hee waqti cudrin ma soo geli kadhaa yaa waqti cudrin soma imaan karo in xilligii maqribka xilligii cishaha la raro oo loo raro salaadii maqribka maxay noqonaysaa markaa cishihiiba waxaa la tukanayaa maqribka dhexdiisa xilligii maqribka jamcu taqdiim baa la sameeyey markaa maxay noqonaysaa waqtu cudrin bay noqonaysaa warkaa baa ku dhacay soomaa afartaasna taa u qabo kitaabta markay gaarno hal xabaa ku dari doonaa waqti xurmo la yidhaahdo hadda se faahfaahin afartaa meel saar warkaa baa ku dhacay soomaa waqtu eh, fadiilatin wa waqtu ikhtiyaarin wa waqtu hee jawaazin wa waqtu cudrin wasubxu subxii wa awal waqtiha waxaa ugu horeeya duluucu lfajri athaani waaga labaad ee runta inuu soo baxo wa aakhiruhaa waxaana ugu dambeeya wa aakhiruhu subaxa waxaa ugu dambeeya fi likhtiyaari ikhtiyaar markii waqtulikhtiyaarka laga hadlayo ilaal isfaari ilaa waagu cadaanay isfaar waxa ilaa waagu cadaado caddaankii waagu soo baxo wa filjawaasi waxaana sida bannaan oo la tukan kara subaxiina ilaa tuluuci shamsi ilaa qoraxdu hee kasoo baxayso weye qoraxda soo baxdo waa dhamaada waqtigii xaggana shiikhu muxuu bixiy muxuu qeybiyey waqtigii salaada subax saddex qaybood awal waqtiha waqtu fadiilo ah waa waqti markii waaga runta uu soo baxo labo waqtulikhtiyaar oo ilaa qoraxda hee ilaa qoraxda maaha ilaa waagu ka iftiimayo ka caddaanayo saddex maxaa weeye waqtuljawaas ilaa waqtigii hee qoraxdu inta ka soo baxaysa inta ka horaysa ah yacnii caddaankii laga bilaabo markuu caddaanku dhammaado ilaa hee maraxa soo bixidda inta laga gaarayo waqti jawaas baa layihahdaa shiiku yiri raxima allahu tacaala marka saddexdaas waqti baa haynaa soo maa saddexdaa waqti baa haynaa weeye ayadoo markaa waqti cudri male maxaa yeele salaad lala jamciyo miya leedah waqti daruurana male oo salaad loo raro hee ma jidho weeyaan ma jidho wakaa faslun fii shuruudi wujuubihaa tanaa dhammaynahay shuruudi wujuubihaa wujuubi salaa salaadu inay waajib noqoto shuruudda laga rabo laba salaadu qofka inay ka ansaxdo iyo inay ku waajibto waa laba masalo yaah ilmihii yarka oo tamiisa gaaray hadduu tukada way ka ansaxaysaa lakiinse waajib miyaa ku tahay maya marka salaadu cidda ay ku waajibayso shuruudda laga rabo waayo kow wa sharaa'idu wujuubi salaati salaada inay waajibto shuruudeedu halaaatu ashyaa waa saddex waayo alislaam qofku inuu muslim yahay walbuluuq qofku inuu qaangaar yahay muxuu qaangaar ku noqonayaa inuu da shan iyo tobana gaaray ama uu riyoodayo mani ka timaaday ama qoftii dumarka xilli xayd hee xayd dhiiguu ku dhacay oo kaleeto marka buluuq inuu qofku qaangaaray weeye labo walcaqlu qofkii inuu hee miir qabo qofkii inuu inuu miir qabo weeyaan caqliga marka maxaa ku jira waa taata hoosoo dhiganay takliif soomaaha qofkii inuu caqli leeyahay qof mukalafa wey wa huwa kan ma garanaysaa inuu qofku islaam yahay buluuqna yahay caqlina leeyahay atakliifu waa takliifkii wey yani xadu takliifkii waa xadkii la dhihi lahaa qofkan shaygaasa waajib ku ah takliif maxaa layihahdaa waa xadkii hee qofkan la dhihi lahaa salaada waajibka ku ah wey macnuhu wahuwa ma garanaysaa xadkan ama buluuqii iyo islaamkii iyo caqligii atakliifu waa waajibid yeelidii ma garanaysaa salaadu ee waajibka ku noqonaysay baan leenahay hada bilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin